alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirray tafsiir suurati almaa'id aynu ku soo jirray waxaa inoogu dembeeyey aynu joognay aayadda shan iyo lixdan iyo lix iyo lixdan ee min suurati almaa'ida allah wuxuu inoo sheegayaa haddii ahlu kitaabku ay allah rumayn lahaayeen oo iimaan iyo taqwo ay la iman lahaayeen ilaahay dembiyadooda inuu ka dhaafi lahaa jannaatna uu gelin lahaa cid kasta oo iimaan iyo taqwo la timaadana ilaahay dembigooda waa dhaafayaa jannaatna waa gelinayaa waa sabab keensanaysaa dembidhaafka iyo jannogalka labadaba wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa hadday markaa towraad iyo injiil ay ku dhaqmi lahaayeen iyo qur'aanka la soo rogay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey hadday ku dhaqmi lahaayeen ilaahay khayraad buu siin lahaa arsaaqda ayuu waasicin lahaa laakaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim wamaa unzila ilayhim min rabbihim waxaa loo jeedaa qur-aanka ayaa loo jeedaa waana kitaabkii ugu dambeeyey kutubta waa la soo dejiyo markaa kutubihii ka horreeyey wuu nasakhaya camalfalka lagu camalfalayo kutubaha horena waxay noqonaysaa in markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu sifeeyey lagu sheegay sifadiisa kutubtaa hore waa nebi maxameda calayhi salaatu wasalaam nebi ciisena uu ku bushaareeyey inay markaa rumeeyaan oo raacaan laakiin axkaamta aan qur-aanka ku sugnayn ee markaa kutubahoodii hore ku sugnaa mar haddaan qur'aanka aynay ku iman iyo nebiga yacni ugu dambeeyey nebiyada ee khaatamu nebiyiin aan yacni markaa aanu la imanin ama shareecadiisuba ay khilaafsan tahay shareecada yacni axkaamtaas ay khilaafsan tahay yacni kuma camal falayaane waxay ku dhaqmayaan yacni fariimaha ugu dambeeyey allah ka yimi ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo dhiibey oo waxa weeye naasikha iyo mansuukha naasikha lagu camal falaa yacni amarba amarkuga dambeeya in la raaco caqlan iyo sharcanba waa ku sugan tahay oo sidaa caqliga loogu garanaayo ayay sharcigana ugu timi in naasikha lagu camal falo la raaco mansuukhana aan lagu camal falin marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa yacni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyiga lagu soo dejiyey ee qur'aanku ugu horeeyo sunnadiisuna ay ku xigto ciddii ku camalfashaa oo ku dhaqantaa ilaahay arsaaqda inuu u waasicinayo laakaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim waayo sababta keensatay in arsaaqda loo waasiciyaa waa maxay waa in kitaabkii xagga allah ka yimi ay ku camal faleen towraad iyo injiil iyo qur'aanka marka dee waxa weeye wixii aynay iska waafiqin towraad iyo injiil iyo qur'aanku aynay iska waafaqin ee isku khilaafaan qur'aankaa la raacayaa qur'aanka ayaa la raacayaa sharcu man qablana laysa bisharcin lana idaa jaa fii sharcina maa yukhaalifuh culammadu waxay isla ogol yihiin oo isku waafaqsan yihiin sharciga ciddii inaga horraysay innaga sharci inooma aha haddii shareecadeenna ay ku timaado wax khilaafaya ay ku yimaadaan sharci inooma aha waxay isku khilaafsan yihiin marka aan sharcigeenna sidii wax laga aamuso kale ay tahay oo sharcigeenna wax khilaafsanaanu ku iman sharci maynuu yahay mise inooma aha taasaa madaahibtu ku kala duwan yihiin oo ay culammada qaarkood ay leeyihiin sharcu man qablanaa yacni markaa sharciga ciddii inaga horraysay sharcigu inoo yahay haddii shareecadeenna wax khilaafaya aynay ku iman yacni markaa culammada qaar ay saa leeyihiin laakiin marka shareecadeenna ay ku timaaddo wax khilaafaya sharaa'icdii hore yacni in shareecadeenna lagu camal falaayo oo sharciga cidda inaga horreeyay sharci aanu inoo ahayn yacni taa waa la ysla ogol yaho waa la ysku waafaqsan yahay xagga marka adilada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa markaa uu sheegay iyo qur'aankaba waxaa ku sugan innaga lafteennu haddaynu markaa toosnaanno oo qur'aanka ku toosnaanno inuu ilaahay arsaaqda inoo furayo inoo waasicinayo wa an low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maa'an hadaqa waxaa laynoo sheegay biyo markaa roob badan oo markaa ayaa ilaahay markaa u shubi lahaa oo waraabin lahaa wa kadalik yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi xaddun yuqaamu fi lardi khayrun liahliha min an yumtaruu arbaciina sabaaxa xadiis culamada qaarkood ay taxsiiniyeen baa wuxuu tilmaamayaa yacni xad keliya oo arlada laga oogo ayaa ehelka arlada ku sugan iyo dadka arlada ku sugan uga khayr badan afartan maalmood in roob u da'ayo yacni xadkaa keliya la oogo ayaa markaa uga wanaagsan oo uga khayr badan marka waxa weeye haddii shareecada lagu qumanaado yacni waxaa imanaysaa inuu marka ilaahay yacni marka arsaaqdana waasicinayo waa imanaysaa arrin ku gaara yacni marka ahlu kitaab keliya ku gaara ma aha minhum ummatun muqtasidatun wa kaiirun minhum saa'a maa yacmaluun waxaa ka mid ahaa yacni kuwa hore ummad dhexdhexaysatay oo khuluwiga iyo talax ka maran ka gaabinta iyo tafriidkana ka maran oo marka waxa weeye yacni markaa cadli u saaxiiba ayaa ka mid ahayd koox caynkaasa ayaa ka mid ahayd laakiin in badan oo ka midi camalkoodu waa xuma allah waxauu yidhi walow anna ahla alkitaabi aamanuu ay walow sabata hadduu sugnaan lahaa anna ahla alkitaabi aamanuu ahaanshaha ahlu kitaabku ay ahaadaan markaysaga qaar mu'miniin hadday sugnaan lahayd bimuxammadin sala allahu alayh wasalam nebi maxamed qaar rumeeyay ay ahaan lahaayeen wattaqow ay iska ilaalin lahaayeen alkufra ama wattaqow allah ay ka baqi lahaayeen wax allah lagaga baqana waxa ugu horeeya in kufriga iyo shirkiga la yska ilaaliyo lakafarnaa canhum sayi'aatihim lakafarnaa canhum yaga xaggooda waxaanu ka daadin lahayn oo ka tirtiri lahayn sayi'aatihim dembiyadooda wala adkhalnaahum waxaanu gelin lahayn jannaati naciim jannooyinkii naciimka u saaxiibkaa baanu gelin lahayn walow annahum aqaamuu tawraata walinjiila hadday sugnaan lahayd inay towraad oogi lahaayeen walinjiila iyo injiila ay oogi lahaayeen oo labadaa kitaab ay ku camalfali lahaayeen bilcamali fiihimaa waxay ku oogi lahaayeen inay ku camalfalaan labadaba waxyaalaha loogu camalfalayana waxaa ka mid a sifada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee lagu sheegay inay markaa yacni markaa sheegaan oo muujiyaan oo ay deedna nebigaa rumeeyaan oo raacaan wa minhu aliimaanu binnabiyi sala allahu alayh wasalam waxaana ka mida eh, camalfalka labada kitaab lagu camalfalayo towraad iyo injiil lagu camalfalayo waxaa ka mid a aliimaanu binnabiyi sala allahu alayh wasalam rumaynta la rumaynaayo nebi muxamed calayhi asalaatu wasalaam wamaa unzila ilayhim iyo kii lagu soo dejiyey iyaga intii ka ahaatay loo soo dejiyey hadday rumayn lahaayeen oo min alkutubi kutub ah ay rumayn lahaayeen ibnu cabbaas wakhayruhu waxay yidhaahdeen iyo mufasiriin badanba waxaa loo jeedaa alqur'aan qur'aanka ayaa loo jeedaa min rabbihim xagga rabbigood looga soo dejiyey laakaluu min fawqihim marka kutubta ilaahay uu soo dejiyey oo dhan dhammaan waa in la wada rumeeyaa oo kitaab ka mida haddii la beeniyo dee waa lagu gaaloobayaa qofka towraad beeniya ama injiil beeniya oo yidhaahda ilaahayba ma soo dejin ama zabuur beeniya ama qur'aanka beeniya waa gaaloobayaa yacni laakiin camalfalka waxaa lagu dhaqmayaa kitaabkii ugu dambeeyey ayaa lagu dhaqmayaa yacni kitaabkii ugu dambeeyey baa lagu dhaqmaya bal qur'aanka haddii aayad ka mida la beeniyo waa lagu gaaloobayaa yaa waata saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen man kafara bixarfin minhu faqad kafara bihi ajmac ama faqad kafara bihi kullih yacnii qofka markaa xaraf qur'aanka ka mida ka gaaloobaa qur'aanka dhammaantii waa ka gaaloobay saxaabada qaarkood baa laga soo wariyey cabdullahi bn mascuud iyo cali iyo ayaa laga soo wariyey radia allaahu canhuma laa akaluu min fawqihim la akaluu way cuni lahaayeen min fawqihim xaggooda sare ayay ka cuni lahaayeen oo arsaaqda xagga sare ayaa laga siin lahaa xaggooda sare ka cuni lahaayeen oo bimacnaa inta waxa weeye yacni roobka markaa samada looga keeno ayaa markaysagaa dhirtuna baxaysa iyo simaarta iyo waxa la midkaa markaasaa korkooda ay sidaa usoo laalaadaa markaasaa xagga sarena ay ka guran lahaayeen wa min taxti arjulihim lugahooda hoostoodana waa ka cuni lahaayeen xaggana simaarta iyo khudrawaadka iyo markaysaga waxaan yani waxyaalaha yacni dhulka markaa aan sare uga kicin ayaa iyagana loo barakayn lahaa oo markaysaga wax badan la siin lahaa oo lagu arsaaqi lahaa markaasay xagganna ka guran lahaayeen xagga sare iyo xagga hooseba waa ka guran lahayn waa ka cuni lahayn bi an yuwasica calayhim risqa taasi waxay ku dhacaysaa inay xagga sare iyo xagga hooseba ka cunaan inuu ilaahay u waasiciyo u ballaadhiyo arisqa arsaaqda u ballaadhiyo wa yufiida min kulli jiha uu kaga soo burqiyo arsaaqda gees walba kaga soo burqiyo minhum ummatun muqtasida minhum waxaa ka mida qolyaha ahlu kitaabka ummatun koox baa ka mida muqtasidatun dhexdhexaysatay waxaa loo jeedaa yacni ghuluwiga iyo talax taggana ka maran ka gaabinta iyo tafriidkana ka madhan yacni badankoodu waxay ku dhaceen ima bilghuluwi wa ima bitafriid ima bilifraad wa ima bitafriid labada mid bay ku dhaceen oo iminka waxaynu garanaynaa yuhuudda iyo kiristaanka yuhuuddu tafriid bay la yimaadeen oo ciisa bnu maryam xaqiisii waa ka gaabiyeen oo ka gaabin bay la yimaadeen oo nebi ilaahay inuu yahay iyo rasuul ilaahay umay rumayn waxay yidhaahdeen waa sixiroole waana beeniyeenoo waa ka gaaloobeen waa la colloobeen nasabkiisana waa caayeen waxaabay yidhahdeen waa ibnu zina yidhaahdeen yacni marka waxay ku dhaceen yacni acdamu tafriid ka gaabin heerkii ugu dambeeyey ayay markaa gaadheen kiristaankuna ifraadka ama ku talaxtag iyo ghuluwiga ayay iyaguna heerkii ugu dambeeyey gaadheen kumay joogin oo keliya waa addoon ilaahay iyo rasuul ilaahay cabdullaahi wa rasuuluhu inay yidhaahdaan kumay joogin ee waxay yidhaahdeen ba huwa allah aw ibnu llah aw saalis salaasa isagaaba allaha bay yidhaahdeen ciise bnu maryam kiristaanku saasay yidhaha kufrigaasay ku dhaceen qaarkoodna waxay waa ibnullah waa ina ilaahay bay yidhaahdeen qaar kiristaanka ka midii iyaduna waa gaalnimo qaar kaloo kiristaanka ka midi ah waxay waa saalisu salaasa marka waxay yidhaahdeen saddex ilaahoo la ysu geeyo isku ilaah waaxida ayuu ka mid yahay bay yidhaahdeen yacni waxay ku dhaceen kufriga caynkaasa waa arki doonnaa laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha saalisu salaasa waa soo maray laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam ya marka yacni markaa saddexda hadal ay ku hadleen mid walba waa kufri akbara wey marka dhexdhexaadnimadii labada qoloba waa ka tagtay marka ummad muqtasida ah waxaa loo jeedaa jamaaca muqtasida iyadu caadila oo iyagu dhexdhexaadnimadii ku jooga ayaa markaa ka mid ah oo aan talaxtaggaa quluwiga aana ku dhicin ka gaabintaana aan ku dhicin ee markaa yacni cadaaladii iyo dhexdhexaadnimadii ku sugan oo xaqii iyagu haysta ole ciisa bnu maryam waa cabdullaahi wa rasuuluh waa rasuul ilaahay iyo addoon ilaahay weeye ilaahna ma aha ina ilaahna ma aha saalis salaasana ma aha yacni markaa waana ibnu maryam garac ma aha nasab saxiixuu leeyahay aabba male ilaahay baa sidaa u abuuray siduu markaa nebi aadam calayhi salaam aanu aabbe iyo hooyo midnaba u lahayn ayaa markaa waxa weeye ciisa bnu maryamna uu hooyo lahaa laakiin aanu aabba lahayn ilaahayna wax walba waa awooda ya ina masala ciisa cinda allahi ka masali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakuun minhum ummatun muqtasida umma waxaa looga jeeda bimacnaa jamaaca minhum waxaa ka mid a ahlu kitaabka ummatun ummad baa ka mid a jamaacatun koox baa ka mida muqtasidatun dhexdhexaysatay oo tacmalu bihi ku camalfalaysaa yacni waxyiga allah soo dejiyey wa hum man aamana biannabiyi sala allahu alayh wasalam waa kuwii nebiga rumeeyey nebi maxamed calayhi asalaatu wassalaam ka cabdulaahi bni salaam sida cabdulaahi bni salaam wa asxaabih iyo markaa asxaabtiisa raggii kale la midka ahaa iyaguna ka islaamay ahlu kitaabka sida najaashi iyo yacni marka ayaa ka mid ah wa kasiirun minhum in badanoo iyaga ka midii saa'a waxaa xumaaday bi'sa waxaa xumaaday maa yacmaluun shay-an yacmaluunahu yacni wax ay samaynayaan ayaa xumaaday shay-an shay baa xumaaday shaygaasoo yacmaluunahu ay samaynayaan wuxuu ka dhigay maada nakira mawsuufa ayuu ka dhigay nakiro mawsuufa ah ayuu ka dhigay marka waxa weye yacmaluuna waxay sifo ka tahay shay-an bay markaa sifo ka tahay haddii mawsuul laga dhigana waxay noqonaysaa alladii yacmaluuna ayaa macnuhu dhacay ta dhaleecaynta lagu gaar yeelay waa camalkooda kaasa weeye marka markii nebi maxamed la soo diray calayhi salaatu wasalaam ummatu muqtasida waxay noqonaysaa cidda rumaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed ee rumaysee raacday ee ahlu kitaabka ka mida laba ajar bayna yeelanayaan intaan nebi maxamed la soo dirin ka waran intaan nebi maxamed la soo dirinna yacnii in yar oo ahlu kitaabka ka mida oo qummanaa waa jireen oo iyagu tawxiidka ku sugnaayo allah keliga caabudi jiray waraqatu bnu nawfal baa ka mid ahaa waraqatu bnu nawfal ayaa ka mid ahaa awalu lbictha markii nebiga calayhi salaatu wasalaam loo waxyooday oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay khadiija oo ooridiisii ah uga warramay yacni waxa uu arkay iyo weynidooda yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam qaaru xiraa isagoo ku jira ayaa markaa markii ugu horraysay yacni markaa jibriil u yimi ou yidhi marka iqra maa ana biqaari markaasuu nebiga marka waxa weeye yaro qabtay yaro ciijiyey iqra maa ana biqaari markii dambu deedna u laqimay suuratu iqra awalkeeda dhowrka aayadood ee ugu horeeya ayuu u laqimay waa ka soo baxay xaggii markaa maka ayuu soo qabtay ama xaggii gurigiisii ayuu u soo kacay wuxuu arkay yacni markaa suuradii jibriil ayuu arko cirka iyo dhulka dhexdiisa yacni sidaa garbihiisa u kala bixiyey malakul jibriille wuxuu leeyahay sida axaadiista saxaaxa ku soo aroortay lix boqol oo garab buu leeyahy lix boqol oo garab ya yacni baal ayuu leeyahy markaasuu sidaa u kala bixiyey cirka iyo dhulka dhexdiisa ayaanu ku sugan yihi weyni intuu ka qabo yacni jihadhan buu qarinayey jiha dhan ayuu qarinayey markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni marka uu wax dareemay oo qalbigiisu yacni markaa wax dareemay yacni waxa weye shay aanuu hore weligii u arag sheekana aanu ku maqal ya ayuu dee arkay halkaasuu isagoo dee argagaxsan u yimi khadiija oo u yidhi idad idad idad waa weydiisay waa u sheegay dabeedna markiiba waxay ku tidhi ilaahay markaa ku hoojin maayo waxay ku tusinaysaa xikmadda iyo caqliga khadiijo ayay ku tusinaysaa yaa markaasay waxay ku tidhi wallaahi laa yukhdiika allaahu abadan waa dhaaratayba wallay martay ilaahay weligii weligaa ku hoojin maayo kuma dullaynaayo waayo sifaad wanaagsan baad leedahay warkaad ka run sheegtaa ixsaanka iyo samafalkaad samaysaa yacni waxa weeyaan markaa taksibu almacduum waxaad tahay mubaarak la barakeeyo yacni wax markaa la waayey baad kasabtaa yacni dadkaad tabantaabisaa ixsaanada uu sameeyo iyo wanaagyada uu sameeyo ayay markaa waxa sheegta waxaa laga qaadanayaa ciddii ixsaan iyo wanaag yacni ku sugan inuu ilaahay dhowrayo ilaalinayo ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka soo xadiiska ibnu cabbaas kuma soo aroorin ilaaha ilaali daacadiisa iyo cibaadadiisa ilaali haddaad ilaaliso daacadiisa iyo cibaadadiisa allahna waa ku ilaalin ya haddaad markaa cibaadadii ilaahay dayacdo sidaad u rabtaa in ilaahay ku ilaaliyo sidaad u rabtaa in ilaahay ku ilaaliyo haddaad doonayso allah inuu ku ilaaliyo waa inaad markaa cibaadada ilaahay iyo dikriga ilaahay iyo salaada ilaahay iyo cibaadada ilaahay aad ilaalisaa muxaramaadkiisa iska dhowrtaa aad ka ilaalisaa naftaadaad ka ilaalisaa haakada nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis macnihiisu yahay ilaahay wuxuu eegay dadka arlada ku sugan famaqatahum carabahum wa cajamahum markaasuu ilaahay u cadhooday dhammaan waxa arlada ku sugan carabtooda iyo cajamtoodaba ila baqaaya min ahli lkitaab waa intaa nebiga la soo dirin in yar oo hadhaaya mooyaane oo ahlu kitaab ka mida mooyaane waa inta muqtasidada ahay toosan ee waraqatu bnu nawfal ka mid ahaa waraqatu bnu nawfal kaana min ahli tawxiid ya muwaxid buu ahaa allah keligii buu caabuday nebiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu waraqa janno u arkay ya laba jannaa buu xadiisku sheegay isla markii markii loo sheegay qisada nebigana markiiba wuxuu xaqiiqsaday nebi ilaahay inuu yahay wuxuu hi naamuuskaasi waa kii muuse loogu keenay waa ariiqii yacni khayrwaduhu ugu keenay waxyiga wey markaasuu yidhi alla maan markaa dhallin yaraado markay qowmkaagu ku saarayaan awaa mukhrijiyahum oo miyay saarayaan markaasuu waxaad la timi cid la timi ma jirto in lala colloobo mooyaane yacnii cid kasta oo waxaad la timi oo kale la yimaado waa lala colloobaa sidaasuu yidhi saas aawadeed bacdu ahlicilmi yidhaahdeen waa ciddii ugu horraysay ee nebiga rumaysay waraqa ahlucilmiga qaar baa yidhi saxaabada awal isagaa ha laga dhigo bacdu ahlicilmi baa sidaa maray allah waxa uu yidhi yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik yaa ayuha arasuulu rasuulow balliq gaadhsii maa unsila ilayka min rabbik maa unsila kii la soo dejiyey ilayka intii adiga ka ahaatay lagugu soo dejiyey min rabbika xagga rabbiga lagaaga soo dejiyey dhammaantii dadka gaadhsii oo gudbi wain lam tafcal haddaad yeeli weydo sidaas oo dhammaantii aad wada gaadhsiin weydo waxyiga ilaahay kugu soo dejiyey kulligii aad wada gaadhsiin weydo ee wax ka mida aad ka qariso famaa ballagta risaalatah maad gaadhsiin risaaladdii ilaahay maad gaadhsiin yacani waxaad ka dhigan tahay kaannaka inaad kulligeedba aanad gaadhsiin wax ka mida haddaad gaadhsiin weydo inaad dhammaanteed wada gaadhsiin weydaad ka dhiganta wallaahu yacsimuka min annaas wallaahu allah yacsimuka waa ku ilaalinayaa min annaasi dadka ayuu kaa ilaalinayaa oo kuma dili doonaan ilaahay baa kaa dhowraya oo kaa ilaalinaya oo kaa xafidaya ina allaha allah laa yahdi ma hanuuninayo alqowma alkaafiriina duulka gaaladaa ilaahay hanuunin maayo qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lastum calaa shayin xataa tuqiimu altawraata walinjiil lastum calaa shayin kuma sugnidin shay diina oo markaa la ictibaariyo ilaahay agtiisa laga raalli yahay kuma sugnidin xataa tuqiimu altawraata ilaa aa oogtaan altawraata tawraat iyo walinjiila injiil wamaa unzila iyo kii la soo dejiyey ilaykum idinka intii ka ahaatay laydinku soo dejiyey yacani laydii soo dejiyaa loo jeedaa min rabbikum xagga rabbigii in laydinka soo dejiyey yacni towraad iyo injiil iyo qur'aankaba ilaa markaa a oogtaan oo taagtaan oo ku camalfashaan oo ku dhaqantaan oo rumaysaan oo ku camalfashaan shay diinah oo allah ictibaarinayo oo ka raali yahay kuma sugnidiin wlayaziidana kaiira minhm ma unzila ilayka min rabika طugyaana wa kufra ay wawallaahi layaziidanna u kordhiyeen oo u kordhiyeen oo u kordhiyeen kaiira minhum in badanoo iyaga ka mida ahlu kitaabka ka mida maa unzila ilayka maa unzila aladii unzila kii la soo dejiyey ilayka adiga intii ka ahaatay lagu soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaa lagaga soo dejiyey ilayka iyo min rabbika labada jaarba waxay ku tacalluqayaan unzilay ku tacaluqayaan labada jaar maadaamay kala duwan yihiin labada xarfu jar caamil keliya waa ku wada tacaluqi karaan wamaa unzila iyo kii la soo dejiyey maa unzila kii la soo dejiyey yacni kii la soo dejiyey u kordhiye ilayka adiga intii ka ahaatay lagu soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey lagaga soo dejiyey maxaynu celinaynaa tacalluqi ayaynu caddaynayna duqyaanan xadgudub u kordhiye wa kufran iyo gaalnimo u kordhiye falaa ta'sa cala alqawmi alkaafiriin falaa ta'sa ha ka xumaanin oo ha ka murugoon cala alqawmi alkaafiriina duulka gaalada ah ha ka murugoonin yacni cuquubada iyo waxa ku dhici doona ha ka murugoonin aayaddan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la amrayaa inuu shareecada dhammaan axkaamta lagu soo dejiyey iyo waxyiga lagu soo rogay dhammaan dadka inuu u tabiyo oo u gudbiyo balliq maa unzila ilayka min rabbik maaduna waxay faa'ideynaysaa cumuum bay faa'iideynaysaa maadu waa mawsuulo maaha nakiro mawsuufa a maaha waa mawsuula wey mawsuulaadkuna waxaa u asala inay cumuum faa'iideynayaan cumuum inay faa'iideynayaan baa u asala marun qariinaad tilmaantay oo caddaysay inaan cumuum looga jeedin mooyaane qaala aladii aamana yacni markaa suuratu khaafir alladiidaas waxaa looga jeeday yani markaa shaksi gaaraa loo jeeday ee mid kastoo rumeeyaa sida yidhi lagama tilmaamaayo markaa qariinadaa markaa ka leexisay laakiin asaalatan maxay faa'iidaysaa mawsuulaadku waxay faa'iideeyeen cumuum bay faa'iideeyeen marka dhammaan waxyiga allah ku waxyooday ee kugu soo dejiyey ummadda gaadhsiiyo oo u tebi haddaad gaadhsiin weydo risaaladii ma aad gaadhsiin famaa ballaqta risaalata iyo fama ballaqta risaalaati labadaba waa la akhriyey sida uu markaa mufasirkuba inoo caddayn doono oo markuu leeyahay yacni markaa bilifraadi waaljamci yani marka ifraadka kelinimada iyo jamaca taasuu ka tilmaamaya risaale mufrada ah yani inay tahay sida markaa hadda qiraa'atulmusxafba risaalatah yani waxa weeyaan iyo risaalaatihi in jamaca loo idaafeeyo yani markaa damiirka loo idaafeeyo jamac macna ahaanna waa isku mid waayo mufradka iyo jamacaba marka macrifo loo idaafeeyo labaduba waxay faa'iideeyaan maxay cumuum bay faa'iideeyaan wain tacudduu nicmata allaahi laa tuxsuuha haddaad istidhahdaan tiriya nicmat allaahi nicmata waa mufrad laakiin cumuumka waxaa ku kaga jira macrifa loo idaafeeyey marka hal nicmo lagama tilmaamaayo nicamka ilaahay oo dhan bay ku dhacaysa nicamka ilaahay oo dhan ayay ku dhacaysaa marka risaalaatihi iyo risaalatahu labada mid walba cumuumka waa tilmaamayaan wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa cadla kalimaatu rabbik iyo kalimatu rabbik labada qiraa'aba waa la akhriyo waa laba qira'a oo sabciya yacni bilifraadi waaljamci waa kelmadaha ilaahay oo dhan ayaa laga tilmaamaya ee hal kelmad looma jeedo yaa labada qiraa'o waa isku macne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa cadla iyo wa tammat kalimaatu rabbika waxay culammada qaarkood isweydiiyeen waxaa la yaqaanaa shardiga iyo jawaabu shardigu ficlu shardiga iyo jawaabu shardigu inay kala duwanaadaan oo hadalkii mufiid wuxuu ku noqonayaa oo faa'iido cusub dadkii loogu faa'iidayn karaa marka yacni ay ziyaado kale leeyihiin ama ay kala duwan yihiin ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga ya marka loo fasiro haddaanad risaaladii gaadhsiin maad gaadhsiin faa'iidada laga dheefaya maxay tahay maxaa ku jira yacni haddaanu risaaladii gaadhsiin inaanu gaadhsiin waa la garanayaa marka maxaa yacni markaa u faa'iidaynaysaa jawaabu shardigu maxaa farqiga u dhexeeya ila mufiid wuxuu ku noqdaa markay kala duwan yihiin waxay culammadu yidhaahdeen farqa hadda u dhexeeyo waxaa laga tilmaamayaa wain lam tafcal baa la yidhi haddaanad wada gaadhsiin risaaladii oo kulligeed aanad gaadhsiin oo wax ka mida shay ka mida aad gaadhsiin weydo in lam tuballiq shay-an minha shay ka mida haddaad gaadhsiin weydo waxaad ka dhigan tahay risaalada kulligeed inaanad gaadhsiin kaannaka jamiicaha aanad gudanba aanad gaadhsiin marka farqi wuxuu ugu dhaxeeyaa fain lam tafcal waxay ku dhacaysaa haddaanad jamiican wada gaadhsiin oo bimacnaa bacdi baad gaadhsiisay ama in badan baad gaadhsiisay wax ka midana maad gaadhsiin shay ka mida haddaad gaadhsiin weydo kaannaka lam tuballiq jamiicaha waxaad ka dhigan tahay mid risaaladii kulligeed wada qariyo kalaad ka dhigan tahay oo aan gudbin ayaad ka dhigan tahay saasay markaa culammadu markaa u fasireen waa ka mufasirku odhanaayo markaa lianna kitmaana bacdiha ka kitmaani kulliha waayo bacdi ka mida in la qariyaa waxay ka dhigan tahay kulligeed in la qariyey ayay ka dhigan allah wuxuu ku yihi nabiga calayhi asalaatu wasalaam wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baa kaa ilaalinaya dadka nebigu calayhi salaatu wasalaam intaan aayaddani soo degin wuxuu lahaan jiray gaadh buu lahaan jiray waa la ilaalin jiray saxaabada qaarkood ayaa ilaalin jiray mar walba gaadhku kuma lamaanaan jirin laakiin awqaadda qaarkood baa gaadhku la joogi jiray ama u iman jiray laakiin gaar mulsam ahoo mar walba yacni ag markaa jooga ma ahayn habeen habeennada ka mida ayaa nebigu doonay calayhi salaatu wasalaam inuu seexdo dabeedna wuxuu yidhi talow nin saalixoo i yimaadaa oo ilaaliyaa ayaan jeclaan lahaa in yar dabadeedba sacd ibnu abi waqaas baa sanqadhiisii la maqlay waa yimi waa kuma waa sacad maxaad u timi yaa rasuul allah waxaan doonaya inaan ku ilaaliyo inaan ku ilaaliyo ayaan doonaya halkiibuu dabeedna markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam seexday markii uu nebigu seexday calayhi salaatu wasalaam oo ayaa markaa waxa weeye haddana hurdadii uu ka kacay markaasuu dabeedna yidhi iska taga markaysaga ilaahay baa ilaalinaye waa loo waxyooday dabeedna ilaahay baa ilaalinaya iska taga buuri markaasaa nebigu fasaxay dadkii ilaalinaya markaasaa laga tegey aayaddani waxay ka mid tahay iyo qisadaas axaadiista ku soo aroortayba min dalaa'ili nubuwatih waxyaalaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ee faraha badan leh ee nebinimadiisa caddaynaya ayay ka mid tahay waayo dee shakhsigu naftiisa inuu markaa yacni cidda been sheegaysaa dadka kaleba ha u sheegee naftiisa inuu been u sheegaa wax dhici kara maaha isagoo khatar ka baqaya ya cadawiyadiisu fara badan yihiin cadawiyadiisa qaarkood meelaha ka dhow yihiin inuu yidhahdo ilaahay baa ii ballanqaaday in la ilaalinayo orda iska taga warka noocaasi marnaba inaanu been ahayn baa la garanaya waayo dee waxaa la garanayaa qofku yacni qofka beenawaaska ahi markuu been sheegayo dadku beenta u sheegaa laakiin naftiisa beenta uma sheego waxaan jirin intuu yidhaahdo waxaa laygu yidhi waa lagu ilaalinayaa oo cadowgiina halkan dhow soo fadhiyo oo dadka doonaya dilkiisu fara badan yihiin uu yidhaahdo gaadharkii fasaxo uu yidhaahdo markaysaga saasaa ilaahay i ballan qaaday sidii ay u dhacdo cid waxyeeshe la waayo waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwatihi ayay kamid tahay waxyaalaha faraha badan leh ee nabinimadiisa caddaynaaya ayay kamid mid tahay waxaa dhacday xadiis saxiixa ku soo arooray qisada caynkan oo kalea markaysaa waxaan yani wuxuu soo aroorinaya isagu min riwaayat alxaakim laakiin xadiiska asalkiisa wuxuu ku suganyay bukhaari iyo muslim ayuu ku suganyay waxaa dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu iyagoo safar ah oo socdaal ah ayaa meel bay degeen saxaabadii waa kala tageen oo qoloba markaysagaa degeed baa marka ay u harddoonteen qoloba meel bay tagtay qoloba meel bay tagtay nebigana calayhi salaatu wasalaam geed harhkii ayaa lagaga tegey cidina kuma soo hadhin nabigu calayhi salaatu wasalaam seeftiisii wuxuu suday geedku suday waana seexday wax gaadhoo la joogaana ma jiro nin gaalaa soo socday saxaabadii may arkin geedkii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam hurday ayuu yimi seeftii nebigu qaatay nebiguna waa baraarugo waa toosay seeftii buu galka ka saaro wuxuu yidhi yaa maxamed man yamnacuka minii yaa iga kaa celinaya cid saxaabada ka midoo la joogtaa ma jirto nebiguna jiif buu ka toosay ya ma taagna ninkii oo seeftii haystaana waa dul taagany man yamnacuka minii yaa iga kaa mancinaya ii kaa diidaya o iga kaa celinaya markaasaa nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam allaah ilaahay baa iga kaa celinaya ninkii baa seefti ka dhacday ya seeftii markay dhulka ku dhacday baa nebigu qaatay calayhi salaatu wasalaam seeftii markuu nebigu qaato wuxuu yidhi man yamnacuka minii war aniga iga ka celinaya markaasuu ilaa axad cidnaba kun khayra aakhid cid qaadata ka ugu wanaagsan noqo haydilin yani ya markaasaa nebigu iska daayay calayhi salaatu wasalaam markaasuu waxaan ballan qaadaya inaan weligay kula diriirin wax la yaab leh u arkay wax la yaab leh ayuu arkay waxay ka mid tahay yani min dalaa'il nubuwati bay ka mid tahay aayaddana tafsiir ahaan waa sii caddaynaysa allah waxa uu yidhi yaa ayuha arasuulu rasuulow balliq gaadhsii maa unzila ilayka min rabbik jamiica maa unzila ilayka jamiica maa kii dhammaantii gaadhsii unzila la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey min rabbika xagga rabbiga laga soo dejiyey dhammaantii wada gudbi oo dadka gaadhsiiyey jamiica uu qadaray wuxuu ku caddaynayaa un maada in nisaa looga jeeduu ku caddaynayaaye xaajo loo qabay ma jirto waayo maada cumuumka faa'iidaynaysa wa min adawaati alcumuum siyaquhu kullun aw iljamiicu waqad talalla dillat alfuruucu siiqa cumuumku waa kullun weeye aljamiicu weeye alladii weeye allatii weeye furuucduna waa raacaysaa waa sida alladiina iyo allatii alladaani iyo allataani walaa taktum minhu shay-an wax ka mida ah ha qarinin khawfan min an tunaala bimakruuh shay ka mida ah ha qarinin khawfan baqasho aad ka baqanayso ama xaal aad ka baqanayso maxaa kuugu bannaan mafcuulu lahu inaad khawfan ka dhigto ama xaal ka dhigto labada mid walba waa jaa'is waa nakiro yacni waxaa w masdar wamasaru munakarun xaalan yaqac bikasratin ka baktatan zaydun طalac laakiin maca kasratihi laysa biqiyaas waxaa ka fiican markaa mafcuulu lahuga oo isagu qiyaasi ah shuruuddiisi u dhantay khawfan ay likhawfin baqasho aad ka baqanayso daraaddeed ha u qarinin wax ka mida waxyiga lagu soo dejiyey baqasho aad ka baqanayso min an tunaala in lagu gaadhsiiyo bimakruuhin waxaad karaahiyaysanayso ama wax la nacayo yacni dhib in lagu geysto baqasho aad ka baqanayso daraaddeed wax ka mid a ah ha qarin yacni sinaba ha u qarin maha taqyiid loogama jeedo oo lagama tilmaamayo baqasho daraaddeed ha u qarinin laakiin wax kale waad u qarin kartaa muraadku maa ya yacni sinaba ha u qarin laa likhawfin walaa ligayrihi baqasho aad ka baqanayso in dhibaato lagu gaadhsiiyo ama sabaab kale toonna midnaba ha u qarin ee wada gudbi oo wada gaadhsiiyo wa in lam tafcal haddii aanad samaynin ay tuballiq aanad gaadhsiin jamiican maa kii dhammaantii anzala allaahu ilayka allah adiga kugu soo dejiyey haddaad wada gudbin weydo oo wax ka mida aad la hadho qariso famaa ballagta risaalatah famaa ballagta maad gaadhsiin risaalatahu risaaladii ilaahay ma aad gaadhsiinoo maad gudan waxaad ka dhigan tahay kaannaka inaad dhammaanteed aanad markaa dadkii u gudbin bilifraadi waaljamci labada qira'a uu kuu ishaaraya bilifraadi kelinimo waa la akhriyey risaalada la ifraadiyo mufrad laga dhigo laakiin waa mufrad mudaaf ah ilaa macrifa waljamci iyo isaguna jamcuna waa idaafaysanya risaalatahu iyo risaalaatihi macnuhuna waa bimacnan waa isku mid waayo mid walba cumuum buu lianna kitmaana bacdiha ka kitmaani kulliha waayo qayb ka mida in la qariyaa waxay ka dhigan tahay ka kitmaani kulliha dhammaanteed in la wada qariyo ay ka dhigan tahay yacani wax ka mida haddaad qariso waxaad gudatayba ma jirto waxaad ka dhigan tahay sidii midaan yacni waxba ka mida gudan baad ka dhigan tahay macnuu saasuu dhacay wallaahu yacsimuka min annaas wallaahu ilaahay yacsimuka waa kaa ilaalinayaa min annaasi dadkuu kaa ilaalinaya an yaqtuluuka inay ku dilaan ayuu kaa ilaalinaya adyada iyo aflagaadada iyo cayda iyo dhaawaca iyo waxyaalaha noocaasa yacni markaa looma jeedo looma ballanqaadin laga ilaalinayo laakiin dil ay dilaan baa laga ilaalinaya wa kaana sala allahu alayh wasalama yuxrasu wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam zamankii hore mid la ilaaliyu ahaa maaha xaal walba in la ilaalin jiray laakiin awqaadda qaar baa la ilaalin jiraa loo jeedaa xataa nasalat ilaa ay soo degtay aayaddani fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam insarifuu iska laabma iska taga faqad casamanii allah ilaahay baa i dhowro ilaashay ya rawaahu alxaakimu xaakim baa soo wariyey laakiin xadiiska asalkiisu wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay ina allaha laa yahdi alqawma alkaafiriin ina allaha allah laa yahdi ma hanuuninayo alqawma alkaafiriina duulka gaaladaa hanuunin maayo culamada qaar waxay u fasireen kuma hanuuninaayo yacni tabay kugu dilayaan ku hanuunin maayo culamada qaarna waxay markaa itlaaqeeday u daayeen oo waxay yidhaahdeen gaalada ilaahay ma soo hanuuninaayo waxaa loo jeedaa gaaladii gaalnimo ku dhimanaysa ilaahay ma soo hanuuninayo ma islaamayaan ila bacdi gaalada ka mida ah, ilaahay hanuuniyaa markaasay islaamaan laakiin kuwa uu ilaahay ogaa inay gaalnimo ku dhimanayaan ilaahay ma hanuuninayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dee risaaladii waa gutay dhammaan dadka waa u gudbiyey wax kastoo la amray dadka inuu u gudbiyo waa u gudbiyey wax ka midana ma qarin caaisha waxay tihi radia allaahu canha wa ardaaha ruuxa yidhaahda nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam shay risaaladda ka miduu qariyey qofka yidhaahdaa faqad acdama cala allahi alfirya been abuurku ilaahay ku been abuuranaayo waa weyneeyey oo been abuur weyn ayuu ilaahay ku been abuurtay wuxuu qariyey ma jiro hadday dhici lahayd fardan wa taqdiiran wax ka mida inuu qariyo hadday dhici lahayd wuxuu qarin lahaa wa takhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaah tiina ma qarin caaisha odhanaysa ya iyadoo hadalkaa caaisho ay ka dheeganayaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam fardan wa taqdiiran ay dhici lahayd wax waxyiga ka mida inuu qarin lahaa wuxuu qarin lahaa yacni aayadaha lagu canaantay ama waxa weeye ashyaada qaarkood la sheegay sidaas in laga fiicnaa cafa allaahu canka lima adinta lahum ya maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina yo aayadaha kale la midka cabasa watawalla an jaa'ahu alacmaa wa takhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaa maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yusqina fi lard yacni aayadahaasoo kale ayuu qarin lahaa hadduu wax qarin lahaa iyagiina ma qarin markaa risaaladii oo dhammaystiran ayuu nebigu gudbiyey wax ka mida uu qariyeyna ma jiro wax ka mida uu qariyey ma jiro wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laqad taraktukum cala almaxajati albaydaa layluha ka nahaariha laa yaziiqu canha bacdi ila haalik waxaan idinkaga tegay xujadii caddayd iyo waddadii caddayd baan idinkaga tegey iyadoo habeenkeedu maalinteeda la mid yahay xagga wuduuxa iyo caddaanta laa yasiiqu canha bacdii ilaa haalik aniga dabaday xaqa kama leexanayo kama iilanayo mooyaane mid halaagsamaya mid halaagsamaya ayuunbaa xaqii ka iilanaya o ka leexanaya saas aawoodee mashhadkii ugu weynaa uu nebigu xaadiro waa xajatu lwadaace waa kii yidhi marka waxaa weeye allahuma hal ballaqt yacni ilaahu ma allahuma fashhad ya qul yaa ahla alkitaabi lastum calaa shay qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow lastum calaa shayin waxba kumaydaan sugnidin min addiini shay diin ah kuma sugnidin oo muctadin bihi min diinin muu idin qoran min addiini calaa shayin shay kuma sugnidin min addiini diinah muctadin bihi shaygaasoo muctadin bihi min addiini maadaama uu yidhi muctadin waxaa laga sifaynayaa shaygaa laga sifaynayaa oo dee waxa weeye nakira ayuu markaa keenay oo sifadii ka dhigay marka dee macrifo lagama sifaynaaye waxay noqonaysaa shayga in laga sifaynaayo laba sifo ay iska daba dhaceen min addiini waa sifo muctadinna sifo kale hmm. yuctadu miyuu idin qoray mise muctadin Oh. waayahay eh, saasuu ku idiin qoran waayahay dabcadaha qaarkood si kaley qorayaan lastum calaa shayin waxba kuma sugnidin min addiini wax diina kuma sugnidin oo yuctaddu bihi la tirsanayo la ictibaarinayo kuma sugnidin xataa tuqiimu tawraata ilaa aa oogaysaan oo taagaysaan tawraad iyo walinjiila injiil wamaa unzila iyo kii la soo dejiyey aa oogaysaan ilaykum idinka laydinku soo dejiyey min rabbikum xagga rabbigiin laydinka soo dejiyey saa u oogeysaan oo u taagaysaan bian tacmaluu bima fiih badaas waa bau taswiir suuradii baa la caddaynaya bian tacmaluu waxaa ku oogeysaa inaad ku camal fashaan bimaa fiihi waxa ku sugan yacni marka madkuurka la soo sheegay waxaa ku sugan inaad ku camal fashaan wa minhu liimaanu bi waxaana ka mid ah rumaynta markaa nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam aad rumaynaysaan ila nebigaa lagu yihi qul yaa ahla alkitaab qul sidaa ku dheh marka aliimaanu bi kaanahu nebigii leeyahay wa minhu waxaa ka mid a ah, waxaa towraad iyo injiil ku sugan ee lagu camalfalaayo aliimaanu bi rumaynta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la rumaynaayo walaa yaziidanna kasiira minhum maa unzila ilayk wawallaahi allah baan ku dhaartay layasiidanna u kordhiye u kordhiye u kordhiye kasiiran in fara badanoo minhum yaga ka mida ahlu kitaabka ka mida maa unzila kii la soo dejiyey ilayka adiga intii ka ahaatay laguu soo dejiyey min rabbika xagga rabbiga laga soo dejiyey oo min alqur'aani qur'aan ah u kordhiye tuqyaanan xadgudub u kordhiye wa kufran iyo gaalnimo u kordhiye isiguu kordhinayaa likufrihim bihi gaalowgay ka gaaloobayaan daraaddeed buu u kordhinaya aayaddii kastay soo degtay ogaadaanba way beeninayaan waana ku dheeldheelayaan marka gaalnimadii horey gaalnimo kale ku darsanayaan oo gaalnimo kale ku darsanayaan oo gaalnimadii waa sii siyaadaysa inaga nihi kufrigu waa ziyaada soo iimaanka lama yidhahdo aliimaanu yaziid wayanqus wal yaziid aydan kufrigu waa ziyaada waxaa jira kufri mujarad iyo kufri maziid kufri mujarad maxaa la yidhahdaa yacni adnaa maa yakfuru bihi shaksu waxa ugu yara qofku ku gaaloobo kufri mujarad baa la yidhahdaa kufri masiid maxaa la yidhahdaa isagoo gaal ahaa gaalnimo kale wuxuu hadduu kusii darsado kufri masiid baa la yidhahdaa waa kufri uu kororsaday hmm. likufrihim bihi falaa ta'sa ay falaa taxzan ha ka murugoonin cala alqawmi alkaafiriina duulka gaalada ha ka murugoonin in lam yu'minuu bika hadday ku waayaan ha ka ha ka xumaano ay laa tahtama bihim waxaa loo jeedaa yacni gaalnimo kollayba waa dhibsanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ee waxba ha u aabayeenoo dan ha ka gelin allah waxau yidhi ina aladiina aamanuu waladiina haaduu walsaabi'uuna walnasaara man aamana biاllahi walyowmi alaakhir wacamila saalixan falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey waaladiina haaduu iyo kuwii yahuudiyoobay wasaabi'uuna iyo saabi'iinta waa qeyb yuhuud ka mida ama waa qeyb kiristaan ka mida ama waa kuwa kawaakibta caabuda ama waa kuwa malaa'igta caabuda intaba waa la yidhi waalnasaara iyo kiristaanka man aamana kii rumeeya mawsuulo iyo shardiya labaduba ku bannaan yihiin man aamana ku kastoo rumeeya waa marka shardiya aad u laqbaynayso man aamana kii rumeeya waa markaad mawsuul u laqbaynayso billaahi allah rumeeya ay minhum baa loo jeedaa oo kuwaa la soo sheegay ka mida yuhuudda iyo saabi'iinta iyo nasaarada walyowmi alaakhir iyo maalinta qiyaame rumeeya maalinta dambe wa camila saalixan camal wanaagsanna sameeya falaa khawfun calayhim cabsigii korkooda may ahaan walaa hum yaxzanuun mana aha iyagu qaar murugoonaya ma aha culamada qaar waxay hayan ina aladiina aamanuda hore waxaa loo qadarayaa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun oo ta dambaa daalli u ah dabeedna waxaa la ibtidaysanayaa waaladiina haaduu ayaa marka mubtade laga dhigayaa labada kalena waa lagu cadfayaa manta waa laga bedelayaa manta waa laga beddelaya culamada qaarkood oo inta u wada celinaya waa jiraan oo iimaanka hore la isweydiiyaa ma iimaan yacni xaqiiqii oo dhaba mise waa iimaanu munaafiqiin beenbeen inay u rumaynayaan oo iimaanka sheeganayaan haddii caynkaa la yidhaahdo waxay noqonaysaa markaa in laga tilmaamayo mana amanadu inay dhammaan u wada noqonayso inay dhammaan u wada noqonayso laakiin iimaanka de haddii la itlaaqo sida saxiixa waxay tahay iimaan dhaba in laga tilmaamaayo qariino markaysaa ka leexisa mar haddaan lahayn laqad akhadnaa miisaaqa banii israa'iila wa arsalnaa ilayhim rusula ay wallaahiyo laqad akhadnaa xaqiiqe waa qaadnay miisaaqa banii israa'iila reer banu israa'iil ballankoodii baanu qaadnay waa ballanka adag baa miisaaq la yidhaahdaa ee dhaarta lagu adkeeyey wa arsalnaa ilayhim rusula waxaan u soo dirnay iyaga intii ka ahaatay rasuullaan u soo dirnay kulamaa jaa'ahum rasuulun mar kasta u yimaado rasuul bima laa tahwa anfusuhum uula yimaado waxay nafahoodu jeclayn hawiya yahwa waa jacaylka fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun fariiqan koox ay fariiqan minhum fariiqa rasuulladii ka mida kadabuu waa beeniyeen wa fariiqan wa fariiqan minhum yaqtuluun koox iyaga ka mida rasuulladii ka midana waa dileen waxasibuu anlaa takuuna fitna waxasibuu waxay maleeyeen anlaa takuuna fitna inaan fitna jirayn bay maleeyeen takuunu iyo takuuna baa la akhriyay labadaba saynu mufasirkaba ku arki doona marka takuuna markay tahay xusbaanka waxaad u fasiraysaa male waxasibuu waxay maleeyeen anlaa takuuna fitna fitna inaynay jirayn ama qira'ada kale anlaa takuunu markay tahay antu waxay noqonaysaa mukhafafa min asakiila xasibuuna waxaad u fasiraysaa yaqiin waxasibuu waxay ogaadeen ama yaqiinsadeen anlaa takuunu ay annahu shaniya laa takuunu fitna waa marka nuunku godan yahay ayaa xusbaanka loo fasirayaa yaqiinta loo fasiraya waxasibuu waxay maleeyeen anlaa takuuna fitna haddii kale antu waa naasibo waxay maleeyeen inaan fitna jirayn takuunadu waxa weeye waa taamo marfuuc bay ku kaaftoomaysa facamuu way indhabeeleen xaqi bay ka indhabeeleen wa sammuu way dhagabeeleen xaqii bay ka dhagabeeleen uma taaba allaahu calayhim intaa dabadeed ilaahay baa ka toobad aqbalay uma camuu haddana waa indhabeeleen wasammuu way dhagabeeleen xaqi bay ka indhabeeleen oo ka dhagabeeleen kasiirun ka bedel waawu damiirko waxaa indhabeelay oo dhaga beelay kasiirun minhum in badan oo iyaga ka mida yacnii waawga ayaa faacilkii ahaa marka kasiirunna waa laga bedelaya wallahu basiirun bima yacmaluun wallahu allah basiirun waa mid u arag badan oo u aqoon badan bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan allah wuxuu inoo sheegayaa ciddii iyo camal saalixa ilaahay kula kulantaa inaan cabsi iyo muriga toonna aynay ku sugnayn waa iimaan iyo camal saalixa ruuxu inuu ku dhinto haddii la dhimashada xaggee laga keenay dee aayadda kuma sugneen waxaa la odhanayaa waxaa looga jeedaa iimaan iyo camal saalixo allah lagula kulmay taasna qaطcan waa inaan gaalnimo ka dambayn haddii gaalnimo laga dambaysiiyo dee iimaanka iyo camalka saalixi waa bureen maadaamay bureenna dee allah lagulama kulmin iimaan iyo camal saalixa oo laguma dhiman saas aawadeed iimaanka iyo camalka saalixe mar lala yimi ee dabeedna gaalnimo laga dambaysiye waxay ka dhigan tahay sidii waxaan lala iman wujuuduhu ka cadami waayo gaalnimadaa burisay marba haddii marka maqaamuuljaza marka la joogo aakhiro iimaanka iyo camalka saalix u baaqi yihiin waxaad garanaysaa iimaan iyo camal saalixuu ku dhintay inay tahay man aamana biاllahi walyowmi alaakhir wacamila saalixan falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun allah in la rumeeyo iyo yowmul in la rumeeyaa la sheegay arkaanta iimaankuna waa ka badan taho dee lix rukni weeye akhbirnii can liimaan qaala an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih sida xadiiskii markaa jibriil shanigiisa ku saabsanaa yacni u sheegaayey ee muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi cumar bukhaariiyo muslimna waaba isku waafaqeen min xadiisi abi hureyra isagoo ah marka arkaantii iimaanku inay lix yahay baa xadiisku sheegaya in allah la rumeeyo malaa'igtiisa la rumeeyo kutubtiisa la rumeeyo rasuulladiisa la rumeeyo yowmul aakhirka la rumeeyo yacni qadarka la rumeeyo yacni markaa waa lix weeye an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi jawaabtu waxay tahay iyadoo iimaanka allah la rumaynayo iyo yowmul aakhirka la rumaynayo la sheegay arkaanul iimaanka intaan la sheeginna way laasimsanaysaayo iimaanka la rumeeyey allah iyo maalinta aakhiro baaqi noqon maayo haddaan arkaanta inta kalena la rumayn bal rasuulku wuxuu la yimi sala allahu alayh wasalam dhammaan haddaan la wada rumayn waxay ka dhigan tahay kaannahu inaxabad iimaana lala iman saas aawadeed xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey umirtu an uqaatil annaasa xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah riwaayaadkiisa qaarkood oo muslim saxiix a ah ku soo wariyey waxaa ku sugnayd riwaaya fi saxiix fii saxiixi muslim wa yu'minu bii wa bima ji'tu bihi anna ay rumaynayaan ilaa ay anna iga rumaynayaan waxaan la imi oo dhanna ay wada rumaynayaan wa bima ji'tu bihi maadaba inagii soo sheegnay cumuum inay faa'idaynayso marka rasuulku wuxuu la yimi iyo waxyigu la yimi wax ka mida haddii la beeniyo iyagoo qofku ogaaday dabadeed uu beeniyo wuxuu noqonayaa mid gaaloobayuu noqonayaa oo inaanu rumaynin buu ka dhigaya haakada aayadda haddaba waxaa ku sugan mu'miniintii iyo yahuuddii iyo nasaaradii iyo saabi'iintii baa intaba la sheegaya saabi'iinta ayaa looga jeeda culamadu way isku khilaafaan saabi'iinta ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen saabi'iinta waxaa looga jeeda waa firqa min alyahuud waana sida jalaalaynku marayo waa koox yuhuudda ka mid a ah. laakiin in badanoo culammada ka midi ah waxay maraan waa firqatu min annasaara waa koox kiristaanka ka mid a ah. bacdi kale culammada ka midi waxay yidhahdeen labada qolo midna kama mid ahee waa qaar kawaakibta caabudi jiray maye waa qaar malaa'igta caabudi jiray culamada muxaqiqiinta waxay yidhaahdeen saabi fii lugati alcarab waxaa lagu yidhaahdaa shakhsi kasta oo diin ka baxay oo diin kala galay diinuu markii hore ku sugnaa intuu ka baxay diin kala galay saabi baa la yidhahdaa waa sababta ay mushrikiintu nebiga ugu magacaabi jireen muxamedun saabi maxamed waa saabi bay odhan jireen bimacnaa diintii qowmkiisuu ka baxay bay u jeedaan diina qawmih isagu kulama sugnayn laakiin iyagaa ku sugnaa cibaadatl awsaanka iyo shirkiga laakiin nebigu marnaba shirki ma soo marin abadan ya weligii tawxiid iyo iimaan buu ku sugnaa allah baa dhowray allah baa ilaaliyey iyadoo qowmkiisa iyo qaraabadiisa ay dhammaan ku sugnaayeen cibaadatul awsaan iyo sanamada in la caabudo ayaa haddana ilaahay ka dhowray waanu marnaba gaalnimo soo marin xataa fii sikarih xataa markuu yaraa weligiisana ma caabudin weligiisana ma caabudin ahlucilmiga qaarkoodna ijmaac bay ku soo naqliyeen inay culammado dham isku waafaqsan yihiin weligiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wax shirkiya inaanu soo marin ahlu cilmi badan baa ijmac ku soo aroray ya marka mushrikiintu markay lahaayeen maxamed waa saabi yacni diintii qownkiisu ka baxay bay yidhaahdeenoo diin kaleo cusub buu markaysaga la yimi oo galay waa sida iyagu markaa ula muuqato dee nala diin buu ahaa kaanuha ilayii laakiin marnaba arrinkaa may sheegan si cadoo may odhan yacni waataad nala caabudi jirtay sanamada iyagoo doonaya inay markaa dhaleeceeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalo kaleay dooneen markaysaa inay ku yidhaahdaan laakiin marnaba may odhan ashyaadaada caabaynaysa iyo sanamada waa kuwaynu wada caabudi jiray waa idinla caabudi jirtay adigaa talawun sameeye o isbedbedelay iyo wax la mida marnaba may odhan nabigu calayhi salaatu wasalaam khaalid ayuu diray jihaadkii gaalada ayuu u diray qolo reer bani jadiime la yidhaahdo oo gaalnimo lagu ogaa ayaa khaalid la kulmay oo meesha ay degaankoodii tegey inuu hubsaduu doonay ma muslimiin ba mise waa miyey islaameen mise gaalnimadii bay ku baaqi yihiin waxay ku yidhaaheen saba'naa saba'naa saabi'iin baanu noqonnay saabi'iin baanu noqonnay walam yuxsinuu an yaquuluu aslamnaa may garan oo may wanaajin oo may garan inay yidhaahdaan aslamnaa waa islaamnay saabi'iin baanu noqonnay bay yidhahan sabana sabana khaalid wuxuu qaatay inay gaalnimadii ka bixin dabeedna waa laayey waa laayey nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi allaahuma inii abra'u ilayka mima sanaa khaalid ilaahayow waxaan kaaga beri noqonayaa waxa khaalid sameeyey baan kaaga beri noqonaya wuxuu tilmaamayaa mar hadday sabanaa yidhaahdeen in la daayay ahayd hadda aslamna may odhan shahaadateynna kuma dhawaaqin oo may maqashiin hadday markii odhan lahayn ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamada rasuuluullah wuu xaqiiqsan lahaa khaalid inay nimankaan islaameen aslamna hadday odhan lahayn waa islaamno muslimiin baanu nahay markaana waa garan lahaa inay muslimiin yihiin laakiin markay yidhahdaan saabi'iin baanu nahay saba'na saba'na ya uma fahmin in markaa muraadkoodu yahay waa islaamnay marka arrinka noocaasi taawil iyo ijtihaad buu uga dhacay khaalid haddana maca daalik nebigu calayhi salaatu wasalaam ficilkiisa waa ka tabarru'ay ta'awul maadaamay ku dhacday asalkuna gaalnimo inuu ku ogaa ay tahay waxay ugu caddaato inuu marka ay islaameenna aanu ogaan oo marka aanu ka arkin asalkii istisxaabayey ta'awul arrinku u dhacay yani markaa ficilka uu sameeyey inuu markaa fisqi yahay ama dembi yahay ama inuu ka toobad keeno ay tahay iyo wax la mida lagama tartiibin laakiin khata fi lijtihaad inay tahay ama khata fi ta'awul baa la ictibaariyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam ficilku ka beri noqday ee khaalid kama beri noqon diyadii nimankiina waa bixiyey oo wadaahum nabiyu sala allahu alay wasalam min cindii diyada xaggiisuu ka bixiyey maktii nimankaa uu laayey khaalid nebigu waa bixiyey xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahy waa fi saxiix calaa kulli xaal qaar markaa waxay yidhaahdeen oo ibnu taymiya ka mid yahay saabiintu waxay u qaybsamaan laba qaybood saabi'uuna muwaxiduun ama mu'minuun iyo saabi'uuna mushrikuun saabi'iin mushrikiin ah iyo saabi'iin muwaxidiin ah oo mu'miniin ah labada noocba waa u qaybsamaan waayahay dad lunsan ayaa waxay u deliishadeen aayaddan markii nebi maxamed la soo diray dabadeed cidda badbaadaysaa oo qura inaynay ahayn ee diimihii hore cidda haysatay laftoodu inay badbaadayso aayaddan baa laga qaadanayaa bay yidhahdeen qaar lunsan baa sidaa yidhi waa ambaday kuwaa ambaday waxay yidhaahdeen waxba kama jiraan nebi maxamed markii la soo diray laga bilaabo ciddii nabi maxamed risaaladiisu ay soo gaadhay ee rumayn waayee raaci waayaa wuxuu yahay gaal naarta gelaya naartana ku waaraya abad alaabaad inuu ka baaqdana ayna dhici karin waana sida markaa nusuusta kitaabka iyo sunnadu ay ku tusinayaan muslimiintuna ku ijmaacsan yihiin waayo risaaladda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa risaala caama ah oo khalqigoo dhan loo soo diray ciddaa nebi maxamed rumayna raacini waxay noqonaysaa gaalay noqonaysaa qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica rasuulka ilaahay baan ahay dhammaantiin laysoo kiindiray ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ku yidhi dheh waana yidhi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa kaana anabiyu yubcasu ilaa qowmihi khaasatan wa bucitu ila annaasi caama dadkao dhan baa laysoo diray waxaa laynoo sheegay cidda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maqla ee rumayn weydaa inuu ahlu naar yahay oo naarta gelaayo sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariye tilmaamaayo in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waladii nafsi biyadi laa yasmacu bi axadu min hadihi lummati yahuudiyu walaa nasraaniyun uma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bihi ila dakhala annaar muslim baa saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu ku dhaartay ima maqla buu yidhi axad ummaddan ka midoo ama yahuudi ah ama nasraani ah oo dabeedna ma dhinto isagaan i rumayn inuu naar gelaya mooyaane yacnii ku kasta oo ummaddan ka mida oo imaqla yani nebi maxamed maqla calayhi salaatu wasalaam iyo risaaladiisa oo dabeedna rumayn waayo oo sidaa ku dhintaa waa ahlu naar naarta geli inuu yidhaahdo waxa weeye markaa shareeco horaan ku cibaadaysanayaa waxay u taraysaa ma jirto mana badbaadinayso yahuudiyun walaa nasraaniyun taqyiid loogama jeedo waxaa laga tilmaamaya yacni cid haddii cid kale badbaadayso dee cidda la is odhan kari lahaa waa badbaadaysaa iyo dadka qaarkood ay is odhan kari lahaayeen waxay noqon lahayd waa cidda diimihii hore u nisbo sheeganaysa dee iyagiiba marka sidaa laga yidhi ciddii kale maxaa u yaalla iyagu markaa kitaab munazalaba ciddaan u abtirsan iyaga maxaa u yaalle kufri markaa ku sugan ayagu iska bilowdeen ama shaytaan u sameeyey aayaddan haddaba loogama jeedo iyagoo nebi maxamed aan rumayn ayay markaa yacni badbaadayaan oo cabsi iyo murugaba ay ka mannaanayaan mid looga jeedo maaha nebiyadoo dhanna in la wada rumeeyaa waajiba waana innagii soo marray cidda nebiyada qaarkood beenise qaarna rumaysaa inay gaalo noqonayso gaalnimadu dhab tahay ina aladiina yakfuruuna biاllahi warusulihi wayuriiduuna an yufariquu bayna allahi wa rusulihi wayaquuluuna nu'minu bibacdin wanakfuru bibacdin wayuriiduuna an yattakhiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqa kuwa nebiyada qaar rumeeya qaarna markaa beeniya ee ka gaaloobaa inay gaalo gaalnimadoodu dhab tahay inay yihiin ayuu allah nasan u sheegay si qaca ulaaika hum lkaafiruuna wa actadna lilkaafiriina cadaaban muhiina gaaladana waxaanu u diyaarinay buu allah yidhi cadaab wax dullaynayaanu u diyaarinay haddaba aayaddan maxaa looga jeedaa aayaddan waxaa looga jeedaa yuhuudda iyo saabi'iinta iyo nasaarada saabi'iintana mushrikiintiiba ku xambaar ama kawaakibta caabudayey ama markaa malaa'igta caabudayey ama qayb nasaarada ka mida ama qayb yahuudda ka mida ya saddexdan qolo ee yuhuudda iyo saabi'iinta iyo nasaaraduba lama odhan ina aladiina aamanuu waladiina haaduu walsaabi'uuna waalnasaara falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun lama odhan laakiin maxaa laga dambaysiiyey man aamana biallaahi walyowmi alaakhiri wa camila saalixa mantaa waxaa laga beddelayaa aladiina haaduu walsaabi'uuna waalnasaara saddexda waa laga beddelaya badelu lbacdi min alkulli qeyb ka mida kulligii laga beddelayaa marka macnuhu wuxuu u dhacayaa yuhuudda iyo nasaarada yuhuudda iyo kiristaanka iyo saabi'iintaba kuwooda ka islaamee iimaan iyo camal saalixa la yimaada iimaankiina maxaa ka mid a nebi maxamed inay rumeeyen baa ugu horraysa saddexdan qolo ciddii iimaan iyo camal saalixa la timaadee iyaga ka mida falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun marka ciddoodii islaamtay ee nebi maxamed rumaysay ee aan wax kufriga la iman ee camal saalixa ku dartay baa laga hadlayaa laakiin yuhuud nasaara kufriga ku baaqi ah ayaa badbaadaya yacni marnaba loogama jeedo waa bedel bedelulbacdi min alkulli wuxuu ka mid yahay mukhasisaadka wax khasisuu ka mid yahay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila aayadda maxaa ku sugan walilaahi cala annaasi xiju lbeyti ilaahay waxa u waajibo u sugnaaday dadka korkooda ugu waajibay xiju lbeyt beytka in la xajiyo annaas maxay noqonaysaa waa dad oo dhan kulligood miyuu xaj ku wada waajibaa ilaa annaas cumuum bay faa'iideynaysaa naaskii maxay u qaybsamaan mustadiic iyo maxaa laga daba keenay bedelu bacdi man istataaca ilayhi sabiila mantaasi waxay bedel ka tahay annaas bay bedel ka tahay waa bedelulbacdi min alkulli takhsiis buu faa'iidaynayaa macnuhu wuxuu noqonayaa ka mustatiicee kari karaya keliya ayuu korkiisa ku waajib oo ku sugan yahay halkanna waladiina haaduu wasaabiuuna wanasaara waa caam waxaa laga bedelay man aamana billaah waa iimaan marka waxaa weeye muctabara inuu la yimi oo arkaanul iimaankii dhammaystiray nebiyadii ilaahay wada rumeeyey nebigii ugu dambeeyey rumeeyey oo u hoggaansamay ya camal saalixana la yimi waa badelu bacdi min kulli waxa baxay kaan rumayn sow man istataaca ilayhi sabiilan kii aan kari karaynin sooma bixin muxuu ku baxay man istataacu ku baxay iyadoo annaas uu soo gudagalay walilaahi على annaasi xiju lbeyti laakiin muxuu ku baxay man istataaca markii laga bedelay naaska laga bedelay waxaa baxay hayru lmustaiic baa baxay halkanna man aamana billaahi marka laga bedelay saddexdan waladiina haaduu wasaabi'uuna wanasaara waxa baxay hayru lmu'miniina minhum kuwooda aan mu'miniinta ahayn marka kuwooda islaamay ee mu'miniin noqday ee camal saalixana ku daray kuwaasaa ilaahay yidhi falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk